bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rb اshrax lii sadrي وysir lii أmrي wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي qala الmuصنif raximah اllah bab اlإعrاab wاlbinaء alإعrاab تغyiru أwakhir اlklm لاkhtilaafi اlcawaamil الdakhilة عlayha lafظa أw تqdيra وأqsaamh arbacaة rafc وnaصb وkhfض وjزm فللأسmاء min ذlika الرفع والنصب والخفض وla جزم فيha وللأفعاaل min ذlika الرفع والنصب والجزم وlaa خفض فيha sheekhu رaحimه الlahu taعalى halkan wuxuu kaga warramaya baabka loo yaqaano alإعrاab والبinاء kitaabku waa mutamima durba waxaynu aragnaa baab اإعrاab والbina in israaciy soo ma إعraab waynu garanana lakin maxay nagu cusub albina bay nagu cusub in shاء allah sheekha ayaa inoo qeexi doona su-aasha ugu horeysa ee ku jirta ay waxa ay tahay kitaabkuna idiin qorayaa limaada qadama almusanifu alicraab cala albina musanifku muxuu icraabtaa binaha uga soo horreysiiyey waa su lagu weydiin karo liamrayn baad kaga jawaabi kartaa laba arrimood aawadeed lisharafihi wa liasaalatihi waxa weeye icraabku isaga ayaa ka asalsan binaha isaga ayaana ka sharaf badan saasaad kaga jawaabi kartaa haddii laguu soo arooriye su-aasha ah limaada qadama almusanifu alcraaba cala albinaai saasaad kaga jawaabaysaa labada arrimood mid ka mid a liasaalatihi walisharafihi labadaasaad kaga jawaabaysaa su-aasha labaadan kaga warramaynahay waxa ay tahay tacriifu alicraab lugatan wa isilaaxan masalada saddexaad ee baabulicraab ku khatimayaay waxa ay tahay aqsaamu licraab intaasu kaga warramaya marka waa tacriifu licraabi lugatan wa isilaaxan iyo aqsaamu alraab waaba inta marka icraabka kitaab kutubtii hore aynu soo dhiganay luqa ahaan waynu kaga waynu kusoo sharaxnay soo ma dhowr macno ayaa lagu idlaaqi jiray saddex baan insha allahu tacaala sheegi doonaa minhaa alibaanatu kitaabkuna wuu idin qoraya sharaf minhaa alibana waxaa ka mid ah oo waxaa la idhahdaa acrab arajulu cama fi nafsihi idaa abaana canhu ninkii waxa uu caddeeyey wixii naftiisa ku jiray ee ku qarsoonaa damiirkiisa ayaa uu caddeeyey waa idaa abaana canhu kolka uu caddeeyo waxaa kale oo kamid a ataxsiin qurxin baa kamid a acrabtu shaya ay xasantuhu waan wanaajiyey ataxsiinna waa kamid eh, xagga luqada markaynu eegno waxaa kale oo kamid a ataghyiir acrabat macidat lbaciir bimacnaa tagayarat waxaa doorsoontay awrka calooshiisii saddexdaasiba shaarixu waa idin qoraya waxaa kale oo sheekuu soo aroorinaya shaarixu midkee munaasab ku ah macnayaashan luqada sheekhu uu u sheegay iyo macnaha istilaaxiga ah markaa wuxuu odhanayaa faakihi sheekh wuxuu idin qorayaa faakihigu wuu yaalaa maktabadda waad ka soo qaadan kartaan waa sharax mutamimka lagu sharaxay isaga laftiisu waa sharax weeyaan wuxuu odhanayaa macnaha takyiirka saaxibu hamculhawaamicna wuxuu odhanaya waa jalaaludiin asiyuuti wuxuu odhanayaa isaguna macnaha bayaanka saddexda kaa doontidba waa sax buu ku noqonaya sax buu ku noqonaya xagga istilaaxa miya kitaabkii hore maxaynu ohan jirnay majtamacat fiihi alaaatu umuur waxaa saddex shardi laga hela icraab la odhanaya ashard lwal xusuulu tagayuri isbedel meesha waa inuu dhaco aye ashard thani kownuhu fi laakhiri isbedelkan waa inuu dabayaaqada yaalo ashard thalith xusuuluhu licaamilin min alcawaamil caamil cawaamisha kamidii waa inuu keenay isbedelkan meesha yaala saddexdaa shardi waxaa laga helaa la waa icraab haddii laga waayona meesha icraab ma yaalo culimoy ma fahnay xusuulu tagayurin kownuhu fi aakhiri lkelim xusuluhu licaamilin min alcawaamil saddexdaa shardi waxaa laga helaa icraab la intiiba uu kuu sheegayaa eeg aqsaamtana dee saa inoo keenaya wuxuu yidhi sheekhu alcraabu icraabku tagyiiru awaakhiri lkelimi kelimka aakhirkiisa xaaladda ku timaada oo isbedesho weeye liikhtilaafi alcawaamili ku camalfalayaasha iskhilaafkooda aawadeedna isku bedesha cawaamishii addaakhilati gelaysay calayhaa ay cala alkelimi kelimka dushiisa lafdan xagga lafdiga iska bedela ow taqdiiran ama xagga taqdiirka iska bedela kaas baa icraab la dhahda shardigii koowaad uu kuu sheego taqyiir buu cabilay xusuulu taqayurin isbedel waa inu dhaco shardigii labaadna uu kuu sheego aakhiri kelin buu ku waa kownuhu fi laakhir isbedelku inuu dabayaaqada yaalo shardigii saddexaadna wuu kuu sheegay oo xusuulu licaamilin min alcawaamil muxuu ku yidhi likhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha buu ku yidhi soo ma saddexdii shardiba muuna sheegin saddexdaa shardi waxaa laga helo ayaa culimay la yidhaahdaa waa icraab waa yahay takyiirka wuxuu uga jeedaa sheekhu sayruuratuhaa marfuucatan aw mansuubatan aw makfuudatan aw majzuumatan shaarixu weyin qoraya waa ahaanshaha uu ahaado mid marfuuca ah oo godan ama mid mansuuba ah oo kor dhigan ama mid makfuudo ah oo hoos dhigan ama mid majzuume ah oo jasmisan bedelka laguu sheegaya waa ka aakhirka sheekhu inoo cabiray waxaa loo jeeda axwaal baa loo jeeda ah, oo mudaafa ka go-an bay yidhahdeen culimadu limaada liana alaakhira laa yatagayaru dabayaaqadu isma bedelaysa de oo tusaale markaan idhaahdo zayd markaan idhaahdo jaaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin aakhirka zayd waa daalka mu isbedelay la laakin maxaa isbedelay xaaladiis baa isbedeshay mar rafcay noqotay marna nasbay noqotay marna khafday noqotay saxiix wala la markaa eeg aakhirkaa daataan isku bedelaya laguma jeeda lakin waxaa isbedelaya muxuu yahay ya xarakadaa isbedelaysa wey axwaasha ku imanaysa aakhirka ayaa isbedelaysa taqyiirkaasina de ismigun gaar kuma ah ficilka mudaaricna wuu soo gudagelaya oo waxaad odhan kartaa yaqcudu zaydun lan yaqcuda zaydun lam yaqcud saa waad odhan kartaa muna isbedelin ismigun kolkaa gaar kuma aha cawaamisha muxuu uga jeedaa wuu idin qoraya shaarix cawaamil waa jamcu caamilin horta caamil baa cawaamil lagu jamciyey caamilka wuxuu uga jeedaa de tacriifkiisa lagu weydiiyo maa awjaba kawna aakhiri lkalimati calaa wajhin makhsuusin min rafcin aw nasbin aw jarin aw jazmin waa waxa waajibiya kelmadda dabayaaqadeedu weji maksuusa inay ku sugnaato oo ama rafco ah ama nasbo ah ama jar ah ama jazme ah saasaa loo jeeda caamilku waa ka haddaan kuusa ikhtisaariyo amaan kuu tafsiiliyo cawaamishu afar mid bay noqon buu ku leeyahay ama waa caamil rafco keena ama waa caamil nasbo keena ama waa caamil hadda darabtu zaydan ama daraba zaydun camran ka odhan daraba zaydun camran caamilkan darabihi muxuu keenay laba arrimood buu keenay rafco waa keenoo ismigii waa rafciyey nasbana waa keenoo ismigii waa nasbiyey soo marka caamilkaasi waa maxay caamilu rafcana wuu yahay caamilu nasbana wuu yahay haddana dhidinaa ka warrama marartu bizaydin ba'dan waa caamil maxay keentay dee khafdaday keentay jerkay keentay haddana dhidinaa ka lam yadrib sukuunkan maxaa keenay caamilkan lam aa keenayde markaa caamil waxaa la idhahdaa culimay maa awjaba kawna aakhiri lkalimati calaa wajhin maksuusin min rafcin aw nasbin aw jarin aw jismin iska xifdiya ilaa alfiyatulmaaligu ku daba socono haddaad iminka iska xifdid markaa waad ka nasan doontaa insha allah ka soco lafdan aw taqdiiran awdaas waa litaqsiim laa lishaki shaki maaha waa litaqsiim oo ana tagyiira yanqasimu ilaa qismiin weeyaan tagyiirku laba u qaybsamaa lafdiyan wataqdiiriyi mid waa lafdi midna waa taqdiiri midi waa lafdi muxuu uga jeedaa waa la arkaya midna waa taqdiiriyo waa la niyoonaya weeyaan sheekha idin qoraya shaarixa eega lafdiga wuxuu idin odhanayaa maa yadharu aharuhu fi aakhiri lkelima waa waxa raadkiisu uu ka muuqanayo kelmada dabayaaqadeeda kaasaa la dhahdaa maxay lafdi kaasaa la ama kelmaddu ismi ha noqoto ama ficil ha noqoto oo hadda markaan idin lahaa jaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin maydaan indhaha ku hayn ya culimo aarka waynu hayna iyo raadka hadduu ficil ahaana waa la mid oo yaqcudu zaydun lan yaqcuda zaydun lam yaqcud marka aan kulahaa isbedelka maanad hayn me waan hayni maynaan hayn waynu arkayna aarka raadkiisa waynu arkayna lafdi baa la dhaa ka waa maa yadharu aharuhu fi akhiri lkelima waxa raadkiisa uu ka muuqanayo kelmadda dabayaaqadeeda amaa taqdiiriga miyaa isaga halkaasun laa gelid maa yadharu aharuhu soo may ahayn laa un ku darmaada laa raaci fi akhiri lkalima bal yufradu wayunwa waa la qadarayaayo waa la niyoonayaa ha markaa mid tacadur baa loogu qadaraa waynu dhiganay sida muusa iyo fataa iyo kuwa maxaa loogu qadaraa tacadur waayo aliftan aan aqbalayn xarakada marnaba suuragal maa in la aqbasho soo ma markaa kaas tacadur baa la dhada midna waxaa loogu qadarayay hiqal kaasina muxuu ahaa culays laakiin waa muuqan karaa waa ismiga sida alqaadi iyo addaaci algaazi iyo kuwaa wey iyo mid loogu qadaro lilmunaasaba waa ka yawmu takalimka loo idaafiyo sida ghulaami iyo ya kitaabi iyo waka kuwa yawgaas eh, markaa markaan idin idhaahdo ja alfata iyo ra'aytu lfata iyo marartu bilfata maad aragtaan aharkii la marka hore maxaynu ku niyoonanaa caamilkana caamilu rafca soo maa damadii baan niyoonana on qadarana marka dambena caamilka caamilu nasba soo maa maxaynu niyoonana inu qadarana nasbadii ama fatxadii marka kale maxaynu niyoonayna aynu qadarana caamilka le caamil khafde ya khafdii de khafdi ya dalika huda allahi dalika huda allahi waa aayad qur'aan maxaa qadaran damadii baa qadaran de hudaa damadii baa qadaran lamaa samicna alhudaa aamanaa bih waa aayad qur'aan samicnaa iyo alhuda maxaa qadaran fatxadii baa qadaran nasb fatxadii baa qadaran de soo ma huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa maxaa qadaran haftadii baa qadaran markaa fatawna dul taagnaanin dee qur-aanka la dhexgal qur-aankae la dhexgal ficilkii mudaaricna wuu kuusoo gudagelaya yakshaa zaydun rabbahu lan yakshaa caduwahu ka warrama labada goor mayna qadarnayn way qadaran tahay iyada aayad qur'aan ah alam yaclam biana allaha yaraa yaraa maxaa qadaran damadii baa qadaran walan tarda canka alyahuudu wala nasaara maxaa qadaran nasbadii baa qadaran kan siqalka loogu qadaranya waad garanaysaa dee jaa alqaadi marartu bilqaadi xaaladda nasbada waa laga muujin doona waynoo iman doonaa insha allah mudaaricina waa lamid yadcuu waa yaqdi baad odhanaysaa waka yawma yadcu daaci ilaa shayin nuk yawma yadcu daaci muhطiciina ila اdaaci ka warrama yawma yadcu addaaci muhطiciina ila اdaaci iya isku day kala aayada ya yawma yadcu daaci iska dhaaf yadcu daaci iska dhaaf adaaci hadda yadcu halkaa wuga ku jiray wixii loo gooyo la rabaa ya yawma yadcu daa'i ha mafcuul bihi adii mafcuul bihi taa waa laga muujiya ajiibu daaciy allahi kuma jiro kuma yaalo kitaabka quraan kaa soo qaad kuma jiro uu kuma yaalo haye waxaan doonaya sababta wowga loo gooyey iyo ya-da hadda waad fahamtay may la tahay wowga iskaga kaalayba oo ya-da inuu socno caawa addaaci baynu dhiganaa sababta loo gooyey maan doonaya kolkaa caamil jism isaa ku jira basha caamil jism ya iltiqaa saakiniin sheekaasa ka jaaso ma aragtin iltiqaa saakiniin ba wowgii laafay ayo addaacina taana maad ku dari kartaa haye yaa isku dayi karaa muhiciina ila daaci iyo yawma yadcu daaci aayad aayadaha idinkaa soo egi doona insha alla weli waxba la isma dirinaya idinka cawl idinka tegaya insha allah ka soco ficilkii iyadoa wallahu yadcuu ila daari salaami wayahdi man yashaa yadcuuna ficilkii dawowgaa ku qadaran dawowgaa horena adiga sheega ku jiraa soo ma arg idinkaan sheegi doona sababtii loo gey sheekhaasa sheege iyo wayahdina waa ya-da weeyaan markaa laftin u taqdiiran saasuu uga socdaa alcraabu icraabku tagyiiru awaakhiri lkalimi kelimka aakhirkiisa xaaladda ku imanaysa oo isbedesho weeyi liikhtilaafi alcawaamili ku camalfalayaasha iskhilaafkooda darteedna isku bedesha cawaamishii adaakhilati gelaysay alayha ay al alkelimi kelimka dushiisa lafdan xagga lafdiga iska bedela ow taqdiiran ama xagga taqdiirka iska bedela halkaa maxaynu ku khulaasaynay ya tacriifu licraabi luqatan wasilaaxan halkaasaan ku shegnay culimay wax hadala ku imin mu jiraaba maya iyada munaasabo lagu qadarana waad garanaysid iyadoo aayado qur'aan ah ana waramatii wasicat kula shay ina ardii waasica haye faasri bicibaadii intaba soo ma aragtan waka halkaa kaga bax aqsaamtu ay noo laaban wa ay wa aqsaamu licraabi icraabka aqsaamtiisu arbacatun afar weeye rafcun rafco rafcun rafco weeyi wa nasbun nasbo weeye wa khafdon khafdo weeye wa jasmun jasma weeyi falilasmaa'i asmaadii ayuu u sugnaaday min dalika ay min dalika alaqsaami aqsaamta xaggeeda uu uga sugnaaday alrafcu rafco wاlnasbu iyo nasbo wاlkhafdu iyo khafdo walaa jazma jazmo kaa'inun ma ahaanin fiiha ay fi lasmaa'i asmaada dhexdeeda walilafcaali afcaashi ayuu u sugnaaday min dalika ay min dalika alaqsaami qaybaha xaggooda ayuu uga sugnaaday wاnasbu iyo nasbo wاljazmu iyo jazmo walaa khafda wax hoos dhig ihi kaa'inun muu ahaanin fiiha ay fi lafcaali afcaasha dhexdeeda sheekha maatinka ama matnigu wuxuuna yidhi aqsaamtiisu waa afar haddaynu khulaasayno waa saddex bay soo fadhiisanaysaa mukhtasun biasma mukhtasun bilafcaal mushtarakun bayna alasmaai walafcaal saxiix wala la waa saddexdaasay noqonaysa mukhtasun bilasmaa wax asmaa'ada un gaar ku ah waa jerka de waa jerka iyo mukhtasun bilafcaal wax afcaashun gaar ku ah waa jasmaha iyo mushtarakun bayna alasmaai walafcaalo waa rafcaha iyo nasba waaba saddexdaa sheekh mayna basidayn waaba saddexda meel kastoo joogto waa kuwa intaasu islaali intaasuna iska xifdida rafcuhu haddaba kutubta horena waan ku shegnay hadda tacriifu lahaa luqatan waistilaaxan luqada maxaa la odhan jiray alculuwu walirtifaac isilaaxana maxaa la ohan jiray takyirun maksuusun calaamatuhu damatu aw maa naaba canha kaasaa la dhahda waa isbedel gaara calaamada lagu garanaya waa maxay waa damada ama damada waxa naaib ka ah waynu dhiganay waynaynu gaari doonaa insha allah nasba xagga luqada maxaa lagu ihahda alistiwaau walistiqaama waa toosnaasho xagga isilaaxana takyirun maksuusun calaamatuhu lfatxatu aw maa naaba canhaa baa la dhahdaa khafdaa inoo timide xagga luqada maxaa lagu dhahdaa atasafulu soo ma waa ضد الاrtiفاع اصطiلاxana ضد الrفci weya اصطiلاxana maxaa la dhahdaa تغyiru مخصuص calaamaة الkasraة aw ma naaba canha jsmay noo timida xagga luqada maxaa lagu dhahdaa alqaطcu اصطiلاxana تغyiru مخصuص calaamath الsukun aw ma naaba canhu ba isaga la odhanaya aw ma naaba canha iska or aw ma naaba canhu mayna basidan waka su-aal baa ku iman karta su-aashaasi waxa weeyi maxaa khafdaha ismiga loogu gaar yeelay jazmahana ficilka loogu gaar yeelay sheekh waa ka jawaabaya shaarix wuxuu idin odhanayaa waxaa la ismuqaabalaysiyo la isbarbar dhigay ismiga iyo ficilka kadibna waxaa la ogaaday ismigu inuu fudud yahay waayo daate keliyuu tusaa marka zayd la idhaahdo dee daatadaa lagu magacaabay unbuu kutusinaya laakiin ficilku laba shay buu tusiyaa wuxuu tusiyaa xadaf oo dhacdada iyo zamankii ay dhacday muna isaga cusbay marka khafaduna waa waa culays bay yidhahdeen jasmuhuna waa fudayd kadibna qasdan litacaadul si cadaalad loo sameeyo ayaa ismigii fududaa khafdiyo cuslaa la siiyey ficilkii cuslaana jasmigii fududaa la siiyey qasdan litacaadul ishaarexana waad ka arki kartaa wuxuu yidhi sheekhu wa aqsaamuhu ay wa aqsaamu licraabi icraabka aqsaamtiisu arbacatun afar weeyi wa aqsaamu arbacatun icraabkeegu waa maxay waa mubtadi iyo khabar rafcun weeye waa bedelun ya arbacada laga bedelaya rafcun weeyi wa nasbun weeyi wa khafdun weeyi wa jasmun weeyi falil asmaai maxay araaban tahay khabar taqadumi tacaluqiisa ka waran ma waajib lxadaf amse wa jais lxadaf waa waajib lxadaf falil asmaai asmaadii ayuu u sugnaaday min dalika ay min dalika alaqsaami qaybaha xaggooda ayuu uga sugnaaday alrafcu rafco rafca usugnaada dambaa soo celi ilaa khabarka waad laqmayse alrafcu kainun mu ahaanin fiihaa ay i i asma walaa jasma waa maxay tacmalu camalayna jasmana waa ismigeedi soo ma fiihana waa khabarkeegi walilafcaali afcaashi ayuu usugnaaday min dalika min dalika alaqsaami qaybaha xaggooda ayuu uga sugnaaday alrafcu rafco wاnasbu iyo nasbo wاljasmu iyo jasmo walaa khafda wax hoos dhig ihi kainun mu ahaanin fiihaa ay fi lafcaali afcaashi dhexdeeda halkaa maxaan kuu khulaasoobay tacriifu lcraabi lugatan wasilaaxan iyo aqsaamu lcraabi halkaasaynu kaga baxnay mid kelimaan baraarujin laha maxaa la icraabaa fa lilasmaai jamc buu ka dhigay sheekhu welilafcaalina jamc buu ka dhigay fi luga alcarabiya ama ibnumaali dhigo ama mutamim soco oo koob iyo toban un baan mucraba sheekh koob iyo tobanka ajnubi baynugu soo sharaxay haddaad la socoteen haddaad ilowdeenna waa laydin baraarujin ismiga sideed baa ka soo baxaya alismu mutamakin ama alismu daahir baa la dhahday ismi mufrad oo munsarifa ismi mufrad oo maala yansarifa jamcu tansir munsarifa jamcu tansir ma laa yansarifa jamcu lmaanatu saalim tasniyat lasma jamcu mudakar saalim alasma alhamsa ismigu waa sideedda wax kale ma jiro sideedda mayna ajrumigii cumridii kusoo bastay ficilkana saddex baa soo gudagelaya alficlu lmudaaric almuctal laakhir alficlu lmudaaric asaxiixu laakhir alafcaal lhamsa ficilkuna waa saddexda saddex sideed uge koob iyo tobankaas maad jaabada gashanaysaa waxa kaleo dhan iska ilaali koob iyo tobankaas maaba mucrababa saxiix wala la waayo kelimadu imise u qaybsantaa saddex ismun wa ficlun wa xarfun xarafku imsu ah saddex mukhtasun bilasmaa mukhtasun bilafcaal mushtarakun bayna alasmaa'i walafcaal ismigu imisu ah ismi daahira ismi mudmara ismi mubhama afcaashu imisae maadin mudaaricun wa amrun mayna sagaalayn sagaalkaa laba ka saar toddobada kale soo hadhayna waa mebni labadaasina waxay iska dhaleen koob iyo toban ismiga daahirka ay sideed ka soo baxeen afcaashana waxaa ka soo baxay saddex koob iyo tobankaasaa mucraba koob iyo tobanka tacaariiftoodii waad haysataan icraabtoodii waad haysataan dee yanayna hor taagnaan miya insha allah ka socda intaa waan fahnay lata tacriifkan markaa sheekhaanu ku socda waa kuufiye icraabku waxuu ina leeyahay waa macnawi icraabku wuxuu ina leeyahay waa macnawi fahma waa macnawi waa maxay icraabku waa macnawi o lama arki karay leeyihin lama arki karo maadaama oo macnawi uu yahay oo aan la arki karayn calaamadii lagu arkayaa meesha taala oo eeg markan icraabna maxaynu odhanaa zaydun faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi icraabki waa macnawiya ma muqan karo lama arki kare calaamadii ku tusinaysaa taala yidhahdeen iyagu nimanka basriyiinta la idhahna waxay dhahen icraabku waa lafdi waa lafdi bay yidhahdeen oo waxay leeyihin iyagu waa aharun daahirun aw muqadarun yajlibuhu alcaamilu fi akhiri lkalima waxay leeyihin markay icraabayaan zaydun faacilun marfuucun wa rafcuhu bay yidhahdeen iyagu damatun daahiratun fi akhiri godaalkaa laftiisaba bay yidhahdeen maxay icraabki saxiix wala la markaa kaad raacdidba dee waxa weeyaan culimaa ku tagsan oo basriyiin iyo kuufiyiin baa ku kala tagsan laakiin ogow un icraabka in labada loo qaybiyo sheekheenu noo ku socdo kii macnawiga ahaa ka socda wlbinaau luzumu aakhiri lkalimati xarakatan aw sukuna binaha inagu cusub haddaba binaha maxaa la idhahdaa binahana waxaynu uga hadli doonaa luqatan wasilaaxan iyo aqsaamta uu leeyahay intaasaynu uga warramayna isaga luqa ahaan waxaa la idhahdaa sheekuna wuu idiin qorayaaye wadcu shayin calaa shayin waa shay shay la duldhigo calaa jihatin yuraadu biha thubuutu waluzuumu jiho iyo tilmaan baa loo duldhigayaa looga jeedo sugnaansho iyo laazimitaan oo hadda dee masaajid markii laisii jaajuur baa la duldhigaya sooma sababta looga jeeda maxay ahayd calaa sifatin ama calaa jihatin yuraadu biha thubuutu waluzuum inuu sugnaado sooma markaa bina xagga luqada waa wadcu shayin calaa waa shay shay la duldhigaa la dhaa tacriifka xagga istilaaxa sheekheenu wuxu luzuumu aakhiri lkelimati xarakatan aw sukuna kaa waad xubtii kartaa waxaa kaloo inoo iman doona oo ibnu hishaam inoogu tacriifin doona kitabka qadriga matnigiisu yaalaabe waa luzuumu aakhiriilkalimati xaalatan waaxida kelmadda dabayaaqadeedu inay laazimto xaalad keliya sao icraabkiis may badbedelayn iminka way laazimaysa xaalad keliya ku sugnaanaysa aqsaamtiisu waa imisa waa afar damun oo bilaata wa fatxun oo bilaata wa kasrun oo bilaata wa sukuunun iyo sukuun waa afarta halka afartii horena ay ka ahaayeen aqsaam licraab ayay afartana ka yihiin anwa raab ama anwa bina ama alqaab bina ama aqsaam bina intaba waad ku ilaaqi karta lakin waxaa fiican alanwa alaqsaam in lagu rida ayaa fiican markaa binaha maxaynu uga hadalnay ma adke saddex arrimood saddexdaasi laba dee meel bay ku wada socdaanoo waa tacriifkiisa min xayu luga wa min xayu alisilaax midna waa aqsaamta iyo qaybaha uu qaybsamo mayna basiid ban xagga luqada bina maxaa lagu idhahdaa wadcu shayin calaa shayin calaa sifatin yuraadu biha hubuut intaas baa ku hortaagnaan ila alfiya markaa tegto iminka sii qayb marka istilaaxana maxaa la idhahdaa waa luzuumu aakhiri lkalima kelmadda dabayaaqadeeda oo laasimta xarakatan waaxidatan xaraka keliya mayna basidaan aqsaamtiisu waa imisa ama anwaacdiisu waa afar damun wa fatxun aye wa kasrun wa sukunan saasaa la odhanaya waaba intaaba wax adag ma jiro tusaale haa ulaahi soo qaado bal inaad fahamtid kelmadu in xaalaka keliya laasimtaan doona xaalad keliya soo ma haaulaai caamilun rafa geliya ila caamilka wayna soo tilmaamay jaaa haaulaai caamilu nasbo geliya ra'aytu haaulaai caamilu khafdo geliya marartu bi haaulaai akhirkii muxuu laasimsan yahay xarako keliya ma mebni ma saamuco waa mebni waana saa ogaatay waka caamilkii hedee muu bedelay warkaa mebni baa la odhanaya mebni ayaa la odhanaya wuxuu yidhi sheekhu wlbinaau binuhu luzuumu awaakhiri lkalimati kelimada dabayaaqadeeda oo laasimta weeyi xarakatan xarako laasimta aw sukuunan ama sukuun laasimta walbinaau waa mubtade luzuumna waa khabar soo ma aw sukuunan xarakatan maxaa lagu kordhigay culimo y luzuumka ku anfal waana saa ula socotaan luzuumka ayaa mafcuulu haysta walbinaau binuhu luzuumu awaakhiri lkalimati kelimada dabayaaqadeeda oo laazimta weeyi xarakatan xaraka laazimta aw sukuunan ama sukuun laazimta wa anwaacuhu ay wa anwaacu lbinaa'i binaha noocyadiisa iyo qaybihiisu arbacatun afar weeyi damun damo weeyi wa fatxun fatxa weeyi wa kasrun kasre weeyi wa sukuunun sukuun weeyi tanbiih ana albinaa'a yakunu fi اlasmaa'i wاlafcaali wاlxuruufi binuhu wuxuu galaa afcaasha waa gala asmaadana waa gala xuruuftana waa gala bikhilaafi icraab icraabta ayaa khilaafsan aye fainahu laa yakunu ila fi lasmaai walafcaal isagu icraabku waxa uu galaa un oo aqsaamu lkelima waxaa laga icraabaa ismiga iyo iyo ficilka laakin xarafka de lama icraabo laakin binuhu saddexdii aqsaamu lkelima ay ka koobnayd wuu gelaya ficilka waa la bineeyaa ismiga waa la bineeyaa xarafka waa la bineeyaa mayna basidayn marka halkaana waxaynu kaga baxnay binihii ayaynu halkaa culimay kaga baxnay oynu uga hadalnay luqada maxaa la dhahdaa istilaaxana maxaa la dhahdaa imise ayuu uqaybsamaa mayna basidayn ka soco wlsmu ismigu darbani laba qaybood weeyi halkana ismigbu laba inoogu si qaybinaya ismiga dhinacyo fara badan baa laga qaybiya xagga mufradka iyo tasniyada iyo jamca waa laga qaybiya xagga macrifiya nakira waa laga qaybiya xaggan maanta uu ka qaybinaya waa maxay waa xagga nakiranimada iyo xagga ya mucrabnimada wاlsmu minhu mucrab wmabni lishabahin min alxuruufi mudni ayuu alfina odhan doonaa insha allah waynu gaari doonaa marka labadaasa loo qaybiya wuxuu yidhi wlsmu ismigu darbaani laba qaybood weeyi waa mubtadiye khabare waxaad tidhahdaa marka wlsmu ismigu darbaani ay duu darbayni saa soo qadarta saa isku mutaabaqeeyaan mid laba qaybood u saaxiib ah weeyi mucrabun weeyi mid mucrab ah wa huwa mucrabku alaslu isaga ayaa asal ah wa huwa mucrabku maa ay ay ladii ka weeyi tagayara uu isbedelay aakhiruhu ay aakhiru ma maaga aakhirkiisu bisababi lcawaamili cawaamisha sababteedana uu isku bedelay cawaamishii adaakhilati gelaysay calayhi ay cala lmucrabi mucrabka dushiisa imaa lafdan xagga lafdiga inuu iska bedelo wadalika tusaale ka zaydin iyo wacamrin iyo wixii lamid a ah weeye wa imaa taqdiiran iyo xagga taqdiirka inuu iska bedelo naxwu muusa walfata muuse iyo fata weeye wmabniyun mucrabun wamabniyun bay ku cadfan tahay iyo wamabniyun weeyi wahuwa mabnigu alfarcu isaga ayaa farca wahuwa mabnigu ma ay ay ladii ka weeyi laa yatagayaru aanu isbedelayn aakhiruhu ay aakhiru ma maaga aakhirkiisu aanu isbedelayn bisababi alcawaamil cawaamisha sababteedana aanu isku bedelayn cawaamishii adaakhilati gelaysay calayhi ay cala lmabniyi mabniga dushiisa wadalika tusaale kalmudmaraati sida mudmaraad oo kale weeyi wa asmaai shardi asmaada lagu su dalbo oo kale wa asmaa ishaarati wa ka asmaa ishaarati asmaa ishaaraha oo kale weeyi wa asmaa afcaali wa ka asmaa afcaali oo kale weeyi wa asmaa mawsulaati wa ka asmaa mawsulaati asmaa mawsulaadka oo kale weeyi fa ay fa min almabniyi mabnigii ayuu kamid ahaaday ma shay maaga oo yubnaa la binayn ay huwa maaga cala sukuuni sukuun lagu binayn wadalika tusaale naxu kam kam iyo lamid a wa minhu ay wa min almabniyi mabnigii ayuu kamid ahaaday minhu ay wa min alsmi wa minhu ay wa min almabniyi mabnigii ayuu kamid ahaaday maa shay yubnaa la binayn ay huwa maa cala lfatxi fatxa lagu binayn wadalika tusaale kaayna iyo wixii lamid aweey wa minhu ay min almabniyi mabnigii ayuu kamid ahaaday maa shay yubnaa la binayn ay huwa maaga cala lkasri kasra lagu binayn wadalika tusaale ka amsi weey wa minhu isaga ayuu kamid ahaaday maa shay yubnaa la binayn ay huwa maaga wاlأصlu sida asalka ahi fi lmabniyi mabniga u asalka ahi an yubnaa in la bineeyo weeyi cala sukuuni sukuun in lagu bineeyo weeye waka an yubnaa ay binaahu cala sukuun antaasaa soo xariiraysa in sukuun lagu bineeyo wey halkan sheekhu raxima llahu waxa uu ka gudagalay ismiga in laba qaybood loo qaybiyo waa bacda tarkiib in laba qaybood loo qaybiyo ayaa uu inoo sheegay mid mucraba iyo mid mabnia mid mucraba iyo mid mabnia mucrabkii wuxuu ku yidhi isaga ayaa asal mucrabku he waa su-aal sheekha ku soo aroori lahayd jawaabteedi buu ku siiyey oo mucrab iyo mebni marka uu qaybsamay iyomaaba asala kee asala waxa asala buu ku yihi maxay mucrabka ayaa asala maadaama oo mucrabku uu asal yahay ismi mucraba haddii aad aragtid laa yus'alu can sababihi sababtiisa laisma weydiiyo waayo qaacida ayaa ah maa jaaa calaa aslihi laa yus'alu can sababihi waxaa asalkiisii ku yimaada dee sababtiisa la laisma weydiiyo ah waxaanu naqaanay ninka fulani had iyo jeer kolkuu tegaya meel ama uu imanayo inuu gaari ku yimaado maxaad gaariga nagu timida maynu odhanana dee waynu ku ogeynba sooma laakin hadduu ka yimaado waxaynu ka odhananaahe ba maanta maxaad caan odhanad ya nin ku yimid isagoo dhiigayu ku yimid de waxaad odhanaysaa maxaa ku helay maxaa ku dakree kugu dhuftaad odhanaysaa sooma marka eeg maa jaaa calaa aslihi laa yus'alu can sababihi waxaa asilkiisa ku yimaada sababtiisa lama weydiiyo khilaafkeeguna waa maxay wmaa jaaa calaa khilaafi aslihi waxa asalkiisa si khilaafsan ku yimaada yus'alu can sababihi sababkiisa la isweydiinaya markaa maadaama oo mucrabnimu ay asal u noqotay ismiga su-aal lagaa weydiin maayo lagu odhan maayo muxuu mucrab u noqday laakiin maxaa lagu weydiinaya mebniga lima bunya isaga lagu odhanaya hadda waad fahamteen ma maadaama oo ismigu mucrabnimo uu asal u lahaa imikana ismigii uu mebni noqday lima buniya hada lismu ismigeen maxaa loo bina waa su-aalka hortaalla jawaabteedan in soo qadiintid baa muhiima markaa mucrab tacriifkiisa waa maxay sheekha kuu sheegay de aakhirkiisaa isbedelaya cawaamishan ku timid ee aawadeed buuna isku bedelaya lafdi buu noqon karaa isbedelkaasi oo waad arki kartaa ama mid taqdiiri u noqon kara ah. tacaduran fi laalif istihqaala fi lwaawi wlyaai fakud mithaala ka qaala muusa macshara alyahuudi yaatii muxamadun wayaqzu man jaxaad in badan ku celcelinaa abyaada waa isagoo tacadurki iyo siqalkii labadaba intiiba halkaasi ayaa lagugu kulmiyey marka mucrab waxaa la dhadaa haddii tacriifkiisa lagu weydiiyo maa yatagayaru aakhiruhu bisababi alcawaamil adaakhilati calayhi waa waxa aakhirkiisu uu isbedelo cawaamisha gashay aawadeedna uu isla hada huwa tacriifu lmucrabi waka mebnina maxaa la ydhaahdaa waa didkiisa un maa laa yatagayaru yalzamu aakhiruhu xaalata laazima malaa taasaa kaaga gaabanba waa waxa aakhirkiisu xaalad keliya uu laazimo sheekh xaalad keliya waxa uu laazimo ayaa la ydhahdaa haddaba kaasaa sii qaybsamaya kaasaa sii qaybsamay mabnigani waxaa lagu bineeyaabu ku yidhi maxay de intii mid kamida ah. ama sukun baa lagu bineeya ilaa anwaacdiisi waynu soo dhigana aqsaamtiisii ama waxaa lagu bineeyaa fatxo ama waxaa lagu bineeyaa damo ama waxaa lagu bineeyaa kasra saddexdaa mid wey mid ogaana haddaba mabni siduu u dhan yahay ila waxaanu nidhi binuhu wuxuu galaa ismi waa galaa ficilna waa galaa xarafna waa galaa soo ma waxaa la binaynayaa ama ismi ha noqdo ama xaraf ha noqdo ama ficil ha noqdee kelmadani hadii ay mebni tahay hal su-aala lagaa weydiinaya isagaa ficil iyo ismi halkaa noo ficil iyo xaraf halkaa inoo dhig ismi waynu ku guda jirnaa sooma kelmadani hadii ismiga ihi hadii mebni ay noqoto su-aal baa kuu taala su-aashu waa maxay lima buniya maxaa loo bineeyey ha waxaynu odhanaynaa xaraf bay shabahday waa jawaabta ijmaaligaa ah wey tafsiili baynu shekeeni doonaa insha allahu ijmaal ahaan waxaa la odhanayaa xarafe ayay kelmadani shabahdaa la odhanaya wlsmu minhu mucrabu wamabni lishabahin min alxuruufi mudni alifyanu ku gaari doona waan idin lahaa xaraf bay shabahday baa la odhanaya washayu idaa ashbaha shaya akhada xukma shaygu haddii uu shay shabahana dee shaygaasi uu shabahay xukminku uu lahaan jiray ayuu yeelanaya oo uu qaadanaya maadaama oo uu shabahay xaraf xarafku xukunkii uu lahaan jiray oo ah maxay mebninimo ayaa u qaadanaya shaygan shabahayde saxiix walala waka haddaba shabahaasi waa su-aasha guud aad kaga jawaab sidaad odhanaysid xaraf buu shabahay waa jawaabta ijmaaliga ah jawaabta ijmaaliga ah wey waxaad odhanaysaa lima buniya lishibhihi alxarfa baad kaga jawaabaysaa haddaba haddee sukuun lagu bineeyo eeg haddee sukuun lagu bineeyo muxuu la yidhi qaacido wey waa inaad xiftidid wlslu fi lmabniyi wlslu fi lmabniyi an yubna cala sukun bu ku yidhi soo maa waa qaacido waa qaacido guud shay kasta oo mabniya ah oo la binaynayo in sukuun lagu bineeyo asala ismigii waa la bineeyey lima buniya lagu yidhi soo baa lagu bineeyey su-aal lagaa maayo limaada shaygan mabnigaa ah in lagu bineeyo asal wa kullu xarfin lilbina wlslu fi lmabniyi an yusakana alifyaynu ku gaari doonaa xaraf oo dhani waa mebni shay kasta oo la binaynayana in sukun lagu binaya asal ah waa qaacido guud iyaduna intaa ma isla fahnay ismigii haddii mebni u noqdo su-aal baa lagaa weydiinayaa a lima buniya haddee sukuun lagu bineeyo su-aal lagaa weydiin maayo waayo shay kasta oo la binaynayo waxa lagu bineeyo waxa asal ah in sukuun lagu bineeyo intaa mayna waa la bineeyey waana la oo tusaalahaan fatxa lagu bineeyey ama kasra lagu bineeyey ama doma lagu bineeyey saddex su-aalood ka furan su koowaad lima buniya maxaa loo bineeyey su labaad lima xurika maxaa loo xarakeeyey su-aasha saddexaad walima ikhtirat hadihi alxaraka xarakada tani a ah maxaa loo doortay saddexdaas su-aalood ka furan masle fane tusaale saddexda xarakamaa dul marana eyna soo qabta eyni waa mabni lima buniya maxaa loo bineeyey lishibhihi alxarfa xaraf kuu shabahay waa jawaabta koowaad ijmaaliga su-aasha labaad lima xurika maxaa loo xarakeeya sukuun ba asal ahaa sukuun loogu binayn waayo firaaran min iltiqaai saakinayn waxaa laga cararaya iltiqaau saakinayn inuu kulmo waayo xarafka u dambeya xarafka ka horeya u reeban yahay maaha xarafkii u dambeeyana u reebanaada maad ku dhawaaqi karta la maxaa fatxa loo doortay ithaaran liakhafi alxarakaat xarakaadka tii u fududayd ayaa la doortay stamina fahmi amsikan kasra lagu bineeya sooma lima buniya lishibhihi alxarfa walima xurika takhalusan aw firaara min iltiqaa'i saakiniin walima ukhtirat hadihi alxaraka xarakada tan iyo kasradaa maxaa loo doortay aslu takhalus min iltiqaa'i saakinayn alkasratu iltiqaau saakinayn in kasra lagaga carara asal o ade sida aawadeed baa kasra loo xarageeyey damadii kan xayisu soo qabso lima xurika lima buniya lishibhihi alxarfa walima xurika firaaran min iltiqaa'i saakinayn ay walima ikhtirat hadihi alxaraka ya ihaaran liafqal xarakaat xarakaadka tii cuslayd baa la doortay markaa saasaa lagaga jawaabayaa soo maynaan fahmin marka ismigii haddii uu mabni noqdo sukuun lagu bineeyo hal su-aal keliya lagaa weydiinaya lima bunya haddii ismigii uu mabni noqdo lagu bineeyo kasro ama fatxo ama damo saddex su-aalood baa lagaa weydiinaya lima bunya walima xurika walima ikhtirat hadihi alxaraka saddexdaa su-aalood baa ka furan jawaabohin wayna siiyey haddaba soo noqo oo shabihitaanku uu shabahayo ismigu xarafka culimadu saddex bay uqaybiyaan shabah asliya iyo shabahun caaridun muujibun lilbina iyo shabahun caaridun muujizun lilbina saddexaasay uqaybiyaan mid keliyaan soo qaadanana labama iska daynana insha allah shabahun caaridun muujibun lilbina halkaa inoo dhiga shabahun caaridun muujizun lilbinana halkaa inoo dhiga ashabah lsli soo qabta shabah lsli baa afara saxiix wala la inuu wadciga ka shabaho inuu macnaha ka shabaho inuu isticmaalka ka shabaho inuu iftiqaarka ka shabaho afartaa midun wey dee na hor taagnaan maysune in yar baan yar sheegnaya inta kale waan ka gaabsanana insha alla alfiyaan ku gaari doona isagoo wax weyn si fiican udhigay isagoo wadciga ka shabahay xarafka waxa u asal ah inuu noqdo hal xaraf ama inuu noqdo laba xaraf saxiix wala la wadci ahaan iyo degma eh, dhigmaal ahaan waxa u asala ah inuu hal xaraf noqdo ama uu laba xaraf noqdo ismi kasta oo aynu aragno isagoo hal xarafa ama laba xarafa muxuu shabahay xarafuu shabahay xaguu ka shabahay xagga wadciga iyo dhigmaalkuu ka shabahay soo waa mebni baa la odhanaya xaguu ka shabahay xagga wadciguu ka shabahay waa mudmaraada oo dhan mudmaraada oo dhan mudmaraada o dhan maxaa la odhanaya waa mebni oo maxaa mebni xaggey mebni ka noqotay dee xaraf bay shabahday maxay shabahday xaraf bay shabahday xaggey ka shabahday wadciga ayay ka shabahday xagga wadciga ayay ka shabahay tusaale ji tutada ku jirta ka de waa hal xaraf mayna halayn maxay shabahday de xarafay shabahday tusaale hada lizaydin hada almaalu lizaydin laamkan ku jiraa mn muna xarafayn muna hal xaraf keliyahayn dee wadci ahaan bay u shabahday soo ma aragtan jinaa ka warrama nuunkaan ku jiraa muna muna laba xarafayn dee wadcigii wuxuu shabahay maxay xarafka ayuu shabahay marka maxaa loo binaya damaa'ir oo dhani maxay shabahday xaraf maxayna wadciga iyo dhigmaalkii ka shabaday sidaa ufahmataa agga manahay ka shabaday agga manahay ka shabay kitaabkuna u idin wada qoraya sharaxa hoose xagga macnahay ka shabaday macnaha waxaynu kusoo idlaaqaynaa asmaada loo yaqaano asmaa asmaa shari asmaa listifhaam asmaa ishaara saddexdaasba xagga macnahay ka shabae xarafka asmaa asmaa shardigu xagga macnahay ka shabaheen oo waxay shabaheen inta shardiyada inta shardiyadii macnahay faa'idaysa macnahay faa'idaysa waa maxay rabtu shayin bishay shay shay lagu xidho ficlu shardigay ku xidhaa jawaabu shardiga asmaada loo yaqaano asmaau shardiga sida manti iyo maadi iyo maxay samaynayaan de taasay shabahayan marka taasay shabahayan marka xaggey ka shabeen xaggii macnahay ka shabeen sheekh mayna basiid ahayn waa basiid asmaada loo yaqaano asmaa listifaam ya sida kayfe iyo ayne iyo kuwa yagaas maxay iyaguna samaynayaan xagga macnahay ka shabeen maxay shabaheen hamsat listifaam bay shabeen iyaguna maxay shabeen hamsat listifaam bay shabeen asmaaishaare noo yimid asmaaulishaaruhuna xagga macna ay ka shabeen oo xarafkay shabeen muxuu yahay waa xaraf macduuma bay yidhahdeen xarafan meeshaba joogin xarafan meeshaba joogin sababta loo keeni waayna insha allah kutubta daban ku fahmi doonaayo waxa weeyaan isna xaraf macduuma ayuu xagga macnaa ka shabahay bay yidhaahdeen saxiix wala la saddexdaasina maxay shabaheen xaraf bay shabaheen xaggay ka shabaheen xagga macnaha ay ka shabaheen waa asmaada loo yaqaano asmaa shardi asmaa listifhaam asmaa lishaara ta saddexaad waa asmaa afcaal xagga isticmaalkay ka shabahen xagga isticmaalka waayo waxaynu ognahay xuruuftu tacmal walaa yucmal calayha xuruuftu waxbay way camal fasha oo iyada camal fasho laakin iyada laguma camal falo weli maad aragta xarafkan waa lagu camal falay oo xaraf kale ku camal falay la laakin iyadu way camal fashaa waynaga imku soo sharaxaynin asmaau afcaalkuna waa sidaasi oo kale oo iyadu way camal fashaa laakin iyada alifyahu niyaabo odhan doona insha allah waynu gaari doonaa xagga isticmaalkana asmaasmaa eh, afcaalka ayaa ka shabahay oo oh, xuruufta waxaynu ognahay annahaa tacmalu walaa tucmal iyadu way camal fashaa lakin laguma camal falo asmaaulafcaalkuna waa sidoo kale oo oh, annahaa tacmal walaa tucmal calayha iyada lakin laguma falo mayna basilayn xagga iftiqaarkana waxaa ka shabahaya asmaamawsuulaatka waayo xarafka waxaynu naqaanaa macnihiisu inaanu dhamaystirmin ilaa shay kale in loo geeyo mooyaane ama ismaama ficil asmaadan loo yaqaana asmaamawsuulaatkana waxaynu naqaanaa ilaa siladii in la daba dhiga mooyaane macnihiisi inaan la fahmayne marka agga iftiaarka mayna ka shabihin agga iftiaarkay ka shabihin marka insha allah kaasi shabahaasi asliga ayaa afartaa uqaybsamay shabahun wadciya shabah wadciya iyo mid macnawiya iyo mid isticmaaliya iyo mid iftiqaariya ka wadcigii waa mudmaraad oo kale xagga wadcigay ka shabeen ka macnawigaa asmaa istifhaam asmaa shari asmaa ishaara xagga macna ay ka shabeen ka saddexaad waa shabaha isticmaaliga asmaau afcaal baa shabahay ka u dambeeya waa shabaha iftiqaariga ismiga mawsuul weeyi mayna basidaan culimo waa basid yeelata laqmadun eega marka walismu ismigii darbani aydu darbayni laba qaybood midu saaxiiba weeyi mucrabun weeyi wahuwa mucrabku alaslu isaga ayaa asal ah wahuwa mucrabku maayayi ladika weeyi tagayara uu isbedelay aakhiruhu maaga aakhirkiisu bisababi lcawaamili cawaamisha sababteeda uu isku bedelay cawaamishii adaakhilati gelaysay calayhi ay cala lmucrabi mucrabka dushiisa gelaysay imaa lafdan xagga lafdiga inuu iska bedelo wadalika tusaale ka zaydin iyo wacamrin iyo wixii lamid a weeyaane wa imaa taqdiiran iyo xagga taqdiirka inuu iska bedelo waxaad ohan kartaa ima an yakuna tagayuru naxwu muusa iyo lfata iyo wixii lamid a wey wa mabniyun iyo mabni weeyi mucrabkuu ku cadfan yahay wa huwa mabnigu alfarcu isaga ayaa farca wa huwa mabnigu maayi ay ladii ka weeyi laa yatagayaru aanu isbedelayn aakhiruhu maaga aakhirkiisu bisababi cawaamili cawaamisha sababteedana aanu isku bedelayn cawaamishii addakhilati gelaysay calayhi cala lmabniyi mabniga dushiisa wadalika tusaale kalmudmaraati sida mudmaraadka oo kale weeyi wa asmaai shardi waa ka asmaai shardi oo kaleeto weeyi wa asmail istifhaami waa ka asmail istifhaami oo kaleeto weeyi wa asmail ishaarati waa kale weeyi minhu fa min almabniyi mabniyi ayuu kamid ahaaday ma ismi yubna la binaynay huwa maaga cala sukuni sukun lagu binayn wadalika tusaale naxw kam iyo wixii lamid a wey wa minhu mabniga ayuu kamid ahaaday ma mid yubna la binayn cala fatxi fatxa lagu binayn wadalika tusaale kaina iyo wixii lamid a wey wa minhay wa min almabniyi mabniga ayuu kamid ahaaday ma mid yubna la binayn cala lkasri hoos dhig lagu binayn wadalika tusaale ka amsi iyo wixii lamid a wey wa minhay min almabniyi mabniga ayuu kamid ahaaday ma shay yubna la binayn cala dami damo lagu binayn fi lmabniyi mabnigana uu asalka ahi wuxuu ku tacalluqayaa asalka an yubnaa in la weeye cala sukuuni sukuun dushii in lagu bineeyo weeye saas ayaa asal ah wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk